bsmi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilah wthanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bima callamtanaa wajidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamadi waclaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu jamcu lmu'anasi saalim wa ulaatu wamaa jumica bialifin wataa'in darsigeena waa kii sideedaad sidaas maa yaa kii sagaalaad ah shalay miyaa ku darteen sideed buu ii joogaanay yaa soo sideed maaha a kii shalay markii lagu daro mise laga jaro markii laga jaro soo maa mhm. waa darsigii sideedaad ee kitaabkeena qadriga sheikhu wuxuu yidhi raximahullaahu tacaala saad saadka wuxuu ka wadaa asalkii buu ka wadaa al asl yacni almatnu buu la jeedaaye wa ulaatu wa ilaa ulaatu iyo ulaatu markii laga soo reebo iyo wamaa jumica bialifin wataayin wixii alifyataa lagu jamciyey masiidatayn xaalay yihiin e, alifyataadaasoo masiidatayni e, dheeraad ah waa sifo xaal mah wamaa sumiya bihi iyo wixii lagu magacaabo minhumaa Ah, kuwaas adhifitaha wixii lagu jamciyo fa waa lagu kordhigayaa bilkasrati kasraa lagu kordhigayaa naxwu khalaqa allaahu samaawaati wa asdafa albanaati cala albaniin albaabu raabicu baabka afaraad oo mimaayi ladii kii ka mida kharaja ka baxay can asli asalkii ka baxay asalkii ahaa in xaraka lagu cilaabo yaa baabka afaraad oo ka baxay waa maa jumca lagu jamcinayo weye biaalifin alifiya wataainta oo masiidatayni dheeraad ah ka hindaatin oo kaleeto iyo wasaynabaatin oo kaleeto warkaas waa ku dhacay soo maa fa innahu kaa waa lagu kordhigayaa bilkasra kasraa lagu kordhigayaa kasra ayaa lagu kordhigayaa niyaabatan can alfatxati fatxaayado bedelka ah taquulu waxaa dhahaysaa ra'aytu waxaan arkay alhindaati gabdhihii hindaadka ahaabaa arkaya wazaynabaati qaala allaahu tacaalaa khalaqa allaahu alla wuu abuuray asamaawaati buu abuuray astafaa allama wuxuu doortay albanaati ma gabdhuhu ka doortay calbaniin wiilashii nimankii gaalada furushkiinta yidhahda moogta ma garanaysaa ilaahay wuxuu malaa'igtii buu banaad ka dhigtayo kidaa iyo kidaa wixii la mida ah. alla wuxuu leeyahy ruxuhan muwaalayihiin tacajub astafaa ma wuxuu akhtaara wey ma wuxuu doortay albanaati buu ka doortay albani marka albanaati awjda mafcuul wey fa amaa fi rafci godaalkii iyo waljari hoos dhigii fa innahu isagu cala asli buu in xarakadiis tooska ahayd hee uu ciraabayo taquulu jaa'at ilhindaatu fatarfacuhu bidammati wamarartu bilhindaati fatajurahu bilkasrati meela socotaa yaa waaya walaa farqa waxaan farqi ku jirin bayna an yakuuna inuu ahaado musamaa haada aljamci jamacaas aan soo sheegay oo alifyatada lagu darayo cidda uu ku magacaabanaan doono mu'anahan bilmacnaa mid xagga dhadiga ah, xagga macnaha dhadigka ah sida ka hindiiyo hindeet oo kale aw amase bitaa'i mid dhadignimadiisu ta ay tahay kadalxata iyo wadalxaat oo tay dhadignimadiisu xagga macnaha dalxa waa nin soo maaha xagga lafdiga bay dhadig ka tahay aw bitaa'i iyo walmacnaa ta'dii iyo macnihii isku jira jamiican ka faadimata oo kaleeto iyo wa faadimaat oo kaleeto aw amase kaas alifyatada lagu darayaa bilalifi almaqsuurati ha ku dhammaado alifta alif maqsuurayoo gaaban ka xublaa iyo xublayaat oo kale aw ilmamduudati ama aliftii dheereed ha ku dhammaado ka saxaraa'a saxraawaati oo kaleeto ama musamaahu kan lagu magacaabayo mudakaranba ha ahaado ka istablin xerada fardaha weeye wa istablaatin oo kale wa xamaamin iyo wa xamaamaatin oo kaleeto wakadaa sidaasoo kale laa farqa waxaan kala saar lahayn bayna an takuuna inay ahaato kaa alifitaada lagu darayo qad salimat fiihi miday u nabadgashay binyatu waaxidihi mufradkiisu sida ka dakhmatin ay cadiimatin wey wax weyn oo kaleeto oo waa dakhma ladhahaya san waxba laga bedelin aw amase takayarat ee isbedel ku dhacay ka sajdatin uu reebnaa soo maah wa sajadaad la dhahayo wa xublaa oo la dhahayo xublayaad alifta ya loo rogayo waa saxraa'a oo la dhahayo saxraawaat oo wow la keenayo alaa tara wuu faahfaahinayaa alaa taraa miyaadan indhaha saarayn oo u jeedin an awala kan koobaadi muxarakun wasatuhu dhexdiisu mid la xarkeeyey inuu yahay waa kee waa sajdatun jamac ka dhig saaja baa dhahaysaa soo ma jeedid marka isbedel baa ku dhacay soo ma ah wathaani kan labaadna qullibat in loo rogay alifuhu aliftiisa yaan loo rogay waa kee xublayaat xublaa waalifuhaa xublayaat wahaaliuna qulibad hamsatuhu waawan loo rogay saxraa buu ahaa saxraa waat baa layidhi filahadaas sidaa daraaddeed ayaan cadaltu waxaan ka leexday can qowli akarihim akar alculamaa akar annuxaat naxwoleyda badankooda warkoodii ahaa jamaca almu'anati asaalimi warkooda sidaas ahaa baan ka leexdayoo yaa ilaa aan eh, ka idhi ama xagga ah, dhinaca kale aan ka idhi aljamca bilalifi wallaam kii lagu jamciya alif iyo liacumma saan u kulmisiiyo jamca jamcaalmu'anasi jamcii dhadiga wa jamca almudakari iyo mudakarkii aliftada lagu darayay iyo wamaa sulima fiihi lmufradu iyo wamaa taqayar halkan u fiirso wuxuu leeyahay dood buu keena wuxuu yidhi horta jamacan majamaculmu'anahu saalim miyaa la yidhaahdaa bal aan tacriifina buu ku yidhi hayee noo tacriifiya oo wixii alif yahee ta' lagu daro wuxuu yidhi marka culumi dhegaysta jamac kastoo alif iyo ta ay ku jidho yaa dhadig ma aha halkan waxa uga jeedaan buu ku leeyahay magacyo lab ah oo markii jamac laga dhiga lagu daro alifiyo marka magaca ah jamculmu'anasu saalim in lagu magacaabo mid kasta oo lagu jamciyo alif iyo ta yaa ma soo wada hoosgelayaan buu ku leeyahy markaan dhaho jamculmudakaru saalim wax dumara ma ku jiraan yaa wax dumara kuma jiraan laakiin markaan dhaho jamculmu'anasu saalim magacyo badan oo lab ah baaba ku dhex jira oo alif iyo ta lagu darayo saas ku noqday jamac marka jam magacyadaas labka mufradkoodu ahaa oo alifitada lagu daray ma waxaan dhahnaa jamcu ana saalim buu ku leeyahay maya marka maxaan dhahnaa buuyi magacaas ah jamcuna saalim haalibka buu ka hadlayaa yacni jamaca kasta oo alifita ugu dambayso boqolkiiba toddobaatan waa dumar buu tilmaamaya haye maxaa soo haray soddon ma soo harin soddonkaas magacyo badan oo ragaa ah ku jira oo arifitaal abu dalxaa ku jira xamaanlab baa ku jira xamaan baa ku jira istabli baa ku jira waxaasoo magacyo lab ah timanasaari maxaa u magacaabaysaa buu ku leeyi marka maga tacbiirkii ahaa jamac kasta oo arifitaal ku dhammaada yaa jamacnasaari ha la yidhaahdo culimmadii saad tidhaahday macnaheedu ma ahayn jamackelima kastoo alifta lagu jamciya dhadig wey macnaheedu sidaas maaha macnaheedu muxuu ahaa macnahedu waxa weye qaalibka erayada alifta lagu jamciyey maxay yihiin jamcan saalim laakiinse waxaa laga soo helayaa erayo ayadoo alifta lagu jamciyay haddana hee dumar aan ahayn lab ah marka maxaa wanaagsan buy xaggayga waxaa ii wacan inaan dhaho maa jumica bialifin wata in xayaa ku joogsado wixii lagu jamciyo ytwafahateen marka wixii lagu jamcay alifta maxaa soo gelaya kuwii dumarka oo dhan baa soo gelaya wixii laba alifta qaatay baa soo gelaya wixii ma garanaysaa xarakaadku isbedeleen laakiinse alifyata ta noqdaa soo gelaya howlo badan baa soo gelaya xagga muxuu ku taxay fiiri wuxuu yidhi kow mu'anath bilmacnaa mu'anathun bitaa mu'anathun bilmacnaa wataa alif maqsuur mid ugu dambayso mid ugu dambayduuron yahay mid musamaahu mudakaran yahay eh, hadduu alkuuron yahay mid eh, eh, isheeg asalkii mufradka uusan isbedelaynin mid asalkii mufradkaaha uu isbedbedelayo xarakaad isbedelayaan toddobadaa waxyaabood markii laisu keenay in lagu magacaabo jamcu mu'anahu saalim waa haalib ee maahan boqolkiiba boqol warka waa ku dhacay soo maa marka maxaa u doortay buu ku leeyahay markaan matniga ku jiray maxaan yidhi wamaa jumica matniga muxuu yidhi wamaa jumica bialifin wa taa'in buu yidhi muxuu ka leexday inuu dhaho wa jamaca asaalim wuxuu yidhi ma dhahin anigu sababtana uu ku sheegay wuxuu intaasu nooc oo soo hoosgelaya oon lab aan tilmaamayn baa ku jira teeda labaad saalimba maxaa jamcu lmu'anas ku dar asaalim saalim halkana waxaan haynaa xaraka isbedelaysa markii alifta lagu daray sajdatun bay ahayd haye seja baad tidhi xarakadii meeda waa isbedeshay marka saalimnimadii macataa waxbaa gelayay buu ku leeyahay marka maxaa kitaabkeenuu doortay inuu shiikhu yidhaahdo jamac kastoo alifta lagu jamciyo jamacana saalimku qayb ka mida buu noqonayaay in la yidhaahdo hee maa jumica hee bialifin wataanin aan dhahan ayaan doortay buu kuyidhi shiikhu <laughs> waaya intaas waxbuu meel saara waqayadtu waxaan ku xiray alalifa wataa biziyaadat baan ku xiray inay zaa'id yihiin baan ku xiray alifin wataan hee maziidatayni soo maahan shardigaad maxaa u keenta shiikhow liyukhrija suu bannaanka u saaro naxwa beytin abyaat oo kale wa meyitin amwaat tusaalayaashaya kuwa la mid ah siay bannaanka u istaagaan ayaa waxaan ugu daray alifin wataa'in he masiidatayn kalmada masiid bilaahi faa'iido maaha buu ku leeyahay faa'iiday wadatay faa'iidadu maxaa weeye erayo qaarkood bay bannaanka hee u tuuraysaayo jamculmu'anahu saalim ama jamciyo alif iyo taa lagu jamcinaya u diidaysaa maxaa kuwaa ka mid ah beyt iyo hee mayd baa ka mid ah waatan fiiri fa taaca tacda fiihimaa labadaa ku jidha abyaat yahee amwaat asliyatun wey zaa'idba maah mayd tacdii wataada la socota mayd wataha socota soma jeedid fa markaa saasoo kale ayaga waxaa lagu kordhigayaa bilfatxati fatxa lagu kordhigaya alasli asalkiibana ku taagan yihiin oo maxaan haysaa yah ra'aytu amwaatan ten baadhahaysaa hadday jamcu tasiir ahaan lahayd maxaa dhihi lahayd kordhigeeda amwaatin maxaa lagu kordhigaa kasaa lagu kordhigaa taquul waxaa dhahaysaa sakantu waxaan degay abyaatan guryo waxadartu waxaan soo xaadiray amwaatan ma garanaysaa geeri badan baan soo xaadiray yani qaala allahu tacaala inay kuwani marka jamci alifta lagu jamcinaysan ahayn waxaa kuwa caddaynaya qaala allahu tacaala wa aad ahaydeen markiina hore amwaatun kuwaa ma jirin bade oo aan ruux lahayn fa axyaakum markaan idin noolana fiiri amwaatan muxuu sameeyey muuqaalka amwaat dee waxaa hindaad bay la mid tahay soo maah hindaad aliftayataadu waa ziyaado hindi wey miyasan ahayn faadimatu markaan faadimaad dhaho alif ta'di waa la tuuray ta'dii dhadig la socotay faadimaad ahayd la tuuriye faadima baa alif lagu daro cusub oo zaa'ida warkaa waa ku dhacay soomaa marka waa masiid amwaa amwaat mufrad ka dhig mayd ta'da tuuri kartaa marka ta'du kelmaday ka mid taha warkaa waa ku dhacay soomaa wakadaa sidaasoo kale waxaa ayadan meesha ka baxayso masiidataynku meesha ka saarayaan yaa naxwu qudaatin haye waqusaatin qudaat qaaliyaal iyo waqusaatin kuwa duulaan ah fa inna taataadu wain kaanat fiihimaa wain kaanad haba ahaatee fiihimaa kuwa dhexdooda zaa'idatan haba ahaatee ilaa ana alalifa alifta oo fiihimaa ku jidha hee heede ana alalifa alifta oo fiihimaa ku jidha asliyatun soo maa asal wey alifta asala marka hore yaa asalaha taada maxaa yeelay la'annahaa aliftu munqalibatun munqalibatun mid ka soo rogantay weeye can aslin asal bay ka timaaday alaa taraaheedhe miyaadan arkayn asla asalka qadayatun inay ahayd iyo waqhazawaatun inay ahayd li'annahaa yadu min qadaytu bay ka timi waqazawtu bay ka timi eeg markaa shayga asalkiisa damiir baa la raacaya li'anna maxay li'anna damaa'ira taruddu al ashyaaa ilaa aslaha sideedaba damaairtu shayga asalkiisa u celisa damaa'ir hee taruddu l ilaa asliha marka qadaytu iyo huzaat iyo qudaad midna inuu wow asalkeedu yahay midna inuu yay maxaa cadaynaya damiir baa la raacinaya hazawtu maxaa soo baxay wow hay qadaytu maxaa soo baxay ya oka marka alifta meesha ku xertay qudaas iyo qusaada asal weeyaanoo asal baa laga soo rogay falamaa goortii taxarakatil waaw waliyaaw ay xarakeysmeen waa fataxa maa qablahumaa waxa ka horeeyan kor dhigmay qulibata alifayn laba alif baa laga dhiga loo rogay falidaalika dardiyun sabaani waxaa loo kordhigayaa bilfatxati cala alasli fatxa caadiya la saamix la kordhigayo maxaan haysaa ra'aytu qudaatan qudaatin la dhihi jeedid yaa haddana ta'da loo weynayma ta'oo ta'gaab wey u fiirso haye altaquul waxaa ra'aytu qudaatan baa arkay waquzaatan baan arkay marka kuwani qudaad iyo quzaad jamcul mu'anasi saalim ama maajumuca bialifin watanin ma soo hoosgelayaan maxaa u diidayaa yaah midna alifta ku jirtaan zaa'id ahayn midna ta'da ku jidhaayaan zaa'id ahayn weeyaan waaya marka ayaga maxaa ma garanaysaa jamac ka dhigaya dee siiqadae dhawaaqay u yeelan jamcu tasiir wamaa laa yansarifu iyo makii maalaa yansarifka habaa laga soo reebaya kuwii xarakaadka tooska lagu icraabayay fa yujaru asaga waxaa lagu hoos dhigayaa bilfatxati baa lagu hoos dhigayaa naxwi biafdala minhu ilaa maca al al inoola jiraankeedu yahay mooyaane naxwi bilafdali aw ilidaafati dhe naxwi biafdali kum waaya mas'alo muhiim axaan ah ku jidha saaka waa la iskala gurayaa iska fiirsa sheekh albaablbaqaamisu baabka afar shanaadoo mimaayi ladii kii ka mida kharaja ka baxaya can asli asalkii ka baxayay asalkee ashaas waa cahdiya dikra horaa loo soo sheega asalka la sheegayo asalka ah in xaraka lagu ciraabo wey waa fahamta soomaa maa laa yansirifu waa midkaan aan wahuwa kaasina maa fiihi waa midkay ku jiro cilataan laba ciloo farciyataani saaka farci baa la baran doonaa oo min ceelin ka mida tiscin sagaala aw waaxiidatan ama mid ee ku jidho taquum minhaa oo ka mida ah labadaa cilo oo taquum istaagaya maqaamacilatayn maqaamaha maqaama cilatayn falawal kan koobaad oo labada cillo ku jirto ka faadimata oo kala weyd faadima maxaa ku jira laba cilo fa ina fiihi waxaa ku jira atacriif oo uu ka wado alcahe muxuu ka wada tacriif alcalamiya iyo wataaniif maxaa israacay laba cilo wahumaa labada cilo oo tacriifnimada iyo ta'niifnimadu cilataani waa laba cilo farciyataani faraca haye iyo farc ka yihiin asal waxay farac ka yihiin cani tankiiri nakiranimo iyo watadkiiri labnimo waaye waxay yidhaahdeen siday kelmadaha asmaada asal waxaa u ah al aslu fi lasmaa'i annakira isimku inuu nakiro yaha asal u ah marka hadduu calam noqdo ama macrifo noqdo hee waa farac waa fahamtiin soo maa ilmuhu markuu dhashado nakiro lama yaqaanba markaasaa magaca loo bixinayaayo waa kaa soo maa asal qof ismagac marka waa nakiro marka alcalamiyatu waa cilo faraca yaa asalkeedu muxuu yahay nakira asal ahayd marka nakiradii asalnims laga saaray cilo faraca marka timaaday kow soomaa wa tadkiiriya labnimo labnimo oo wuxuu ku leeyahay lab iyo dhadignimo markii loo fiiriyo magacyada lab ayaa asala maxaa yeelay xaawoya aadan baa layii haaha aadan baa horeeyey waa fahan soomaaha aduu meeshantu u leexi wuxuu kuleeyahay ciladu ciladan dhadignimadaah asal waxaa ah labnimo marka meesha haddii labnimo la waayo farac baa imaanayo ahee dhadignimo marka almihii maanta inaa fahna u baano cilataani farciyatan cilooyin faraca marka la yirahdo haa waa inaa fahmnaa faraca la sheegayaa tan macrifanimaduna waxay farac ka tahay hee cani taaniinimaduna farc ka tahay yani ismu hadduu nakiro yahay maalansarif ma noqdo waa fahamti soo maa maalansarif hee noqon mayo athani kan labaadi naxwu masaajida iyo masaabiixa wey tusaalaha hore wuxuu soo qaatay maa fiihi cilataan so lama socotaan tusaalaha labaad muxuu soo qaadanayaa aw cilatun meeshuu leeyahay wa aani yaana ciladii koowaadoo booska laga cilla joogaysa wey fa innahumaa labadaa masaajid iyo masaabiixa jamcaani waa laba jamac waljamcu jamcuna farcun wuxuu farac ka yahay canil mufradi buu farac ka yahay ah, o wasiiqatuhumaa siiqadoodii dhawaaqeedu iyo habdhawaaqeeduna waxaa loo yaqaanaa siiqatu muntaha aljumuuci jamacu meesha uu ku dhammaado wa macnaa haada maxaa laga wadaa siiqatumuc waxaa laga wadaa ana mafaacila wasanka la yidhaaho iyo wa mafaaciila wasanka la yidhaaho waqafat waxaa ku joogsantay aljumuucu jamacnimadu cindahumaa agtooda ku joogsantay yacnii jamac ka dambeey marka ayaga la sheego jamac kasii dambeeyoo la sheegi karaa hee ma jiro wey wantahat ilayhimaa ayagana kusoo dhammaatay falaa tatajaawasuhumaa jamac dhaafaya ma jiro markii jamacii marka mafaacilo gaara falaa yujmacaani maratan ukhraa jamac dambe uma harin marba hadduu mafaacilo loo istaago yaah jamac dambe u haray hee ma jiro weeyaan bikhilaafi kayrihimaa min aljumuuci haa markii iyadoo ay ka duwan tahay markii la eego jamacyada kale fa qad yujmacu waa la jamcinayaa taquulu waxaa dhahaysaa kalbun fiiri kalbun soo mufrad maah jamac ka dhig ee aklubun buu yidhi koow haye haddaan arko kilaab waa eeg aklubun baan idhi soo maa kilaab baan idhi laakiin sadaan mar gaaro buu ku yidhi kafalsimuma taquul aklub akaalib haddaan gaaro jamac ka dambeeya ma jiro eeg markaad tirahay kalbun aklubun markaa tidhi maxaa ku xiga akaalib yani lama sii wadi karo way dhammaata mid ka dambeeyo jamac ka dambeeyo la keena hee ma jiro waaya walaa yajuusu ma banaana markaa falis iyo fls wax kala falis iyo aflis wax kala maahay kelbi iyo aklu baroon dhawaaqa kuugu soxo kelbun felsin soo maahan aklub af uma taquul markaad tiaahdaa aklu markaad tiraahdo taquulu waxaad dhahaysaa haddana hee akaa aklubun wa akaalib walaa yajuusu markaa ma bannaana fii akaaliba an yujmaca bacdahu in gadaasheeda jamac kala la keena hee ma bannaana wakadaa saasoo waxaa la mida acrub baa la mida acrub acrub waa icraabti acaarib baa ama waxaydhi acaariiba waa dhammaatay waa acraab waa acaariib falaa yus ma banaan markaa fii acaariba an yujmaca in la jamciyo kamaa yajmacu fii akluba calaa akaaliba wa asaala calaa asaa'ila yacni sida aklub akaalib loogu joojinayay aasaalna asaa'ila loogu joojinaya sidaasi la mid ah ayaa acrabna maxaa lagu joojinayaa acaariba ama acaariiba halkaasay ku joogsamaysaa marka weeyaan fa ka'anna markaa waxaa moodaa al-jamcu jamaca meesha yaala qad takarara inuu soo laablaabtay fiiha dhexdeeda fanazalaa markaa la dejiyey fanusilaa markaa labadii muntahaljumuuca oo labadii mafaacilo ahaa la dejiyey lidaalika saa darteed mansilada jamcayn halka masalo ku sheegayaa wuxuu ku leeyahay siiqatu muntahal hal cillo ah oo soomaha ku filan booskii labada cillayna istaagto su-aashu waxa wey maxaa awoodda intaa la egsiiyey waa su-aal soomaa eeg faadima maxaa ku filnaa alcalamiya wataaniid alcalamiya keliya ma ku filanta maya taaniid keliya ma ku filanta maya ayib markaan dhaho maxaariiba ama akaaliiba ama akaaliba aan dhaho maxaa ku filinaysiiya siiqatu muntahaljumuuc aan dhahayaa maalansarif weeyaanu siiqatujumuc kaliya ku egtahay jawaabtaassuaasha jawaabteeda wuxuu ku yidhi fa kaana aljamaca qataka wuxuu kuleeyahay eeg markaan soo waday kalbun aklubun akaali markaan soo waday jamacya baa soo laalaabtay soo ma aha yaah tikraarkaa jamacyada soo laalaabtay oo dhowrka jamaal iska daba keenayo ayaa waxay u joogaan waxay la mid tahay inay u joogaan oo kale booskii cilladii labaad waa intay kala meesha yaal muntahaljumuuc markii la keenayo fiiri aasaal waxaan ka wadaa acruba soomaan acrub soomaan soomaan acrub acaalib acraab acaariiba soo jamacyo soo jamacyo hal tusaale kusoo laabanaya soomaa tikraarka jamaaciyadu ay samaynayaan ayuu wuxuu yidhi waxaaba moodaysaa in la joojiyey booskii cilada labaad taasaa marka awood dheeraada siinaysa inay halkii cillo oo hore hee ay ku filnaato booskii labada cillo eeg cillo toosa ma aha laakiinse waa xoojin waa baritaan siiqatu muntahaljumuc inay ku filnaato ayada keliya maalansirnimada maxaa u sababaynaya buu ku yidhi waxaaba moodaa tusaalayaashan ii sheeg jamacyadan iska daba imaanaya inay inta isku biireen awood ah ay noqdeen inay booskii cilada labaad u joogaan oo kale wakadaa saxraaw casharka maalansirnimadu isagoo caadu imaan doonaa wuu sheegaya wakadaa saxraa iyo xublaana fa ina fiihimaa alifan baa ku jira fa ina fiihimaa alifan alifan madiin kordhigayaa sadiin kordhigi mayo yaah waa inuu idiin kordhigayaa haa alifa taniif israacsantaa miyaa alifa ta'niifi alif dhadigaa ku jidha wa huwa farcun faina fiihima ta'niif muu leeyahay ku jidha meesha dee faina fiihimaa ataniifka hadii la maxaa lagu falayaa meesha faina fiihimaa alifa ta'niifi alifa alifu ta'niif leedaa ku dhex jirta weeye meesha wa huwa farcun wuxuuna farac ka yahay hee can itadkiiri buu farac ka yahay wahuwa alifutaniidkuna dhadignimada noocan ah yani alifutaniidka dhadignimada ku timaada buu ku leeyahay yaa ta'niihun laasimun waa dhadignimo joogto ah fa nusila markaasaa waxaa la dejiyey lusuumuhu joogtinimadeeda darteed mansilata ta'niihin thaanin wuxuu in horta dhadig yahay waa mas'alo inuu alif dhadig ku yahayna waa mas'alo labaad hadda maxaan soo leeya kii siiqatu muntahaljumuuc ahaa horta inuu siiqatu muntahaljumuuc noqdayoo mafaacila ku dhammaaday ama mafaacila kasoo cillad weyn ma ahayn in ayada keliya ku filnaato sooma ahayn ficilka yaa bari taaray oo caawinaya laakiinse aan si toos u ahayn ficilo caadiya tikraarul hee jamci soomaa xaggana wuxuu ku leeyahay alifu tanii ataniiu bilalif waxay la mid tahay waa ciladii labaad ayada keliya hee kelmadda ka dhigaysa maalanta soo maahan siiqatun baritaar baan u helnay tan maxaa baritaar u noqonaya wuxuu yidhi tan waxaa baritaar u noqonayaa atta'niif bilalifi dadignimada ku timaadaahay waa dhadignimo joogto ah marnaba aan isbedelayn joogtanimada ee joogtanimada ay tahay marka labu kala saaraya wuxuu inuu dhadig yahay kow soo dhadignimo maahayn soo naasirnimo maahayn kow waxaa kan u raaca dhadignimadiisaa joogta ah intaas wax meesha yaal inay dhadignimadiis joogta ah maxaa ku caddaynaya waa ta'niidu bilalif taaniidu bilalif dhadignimada ku timaadaa way ka duwan taha taaniidu bilmacnaa eetaniidu bilalif marka la yidhaahdo taaniidu bitaa marka looso kuwa badanaa taada lafdigu dhadigiyaaso ma jiraan oo macnuhu hee uu hee labiyaaso ma jirto dalaxa soo ma jeedaan dalaxaan idhahaye dhadignimaba maaha waxa ma muuqaalka kalaayo dhadigee nin baa danxa la yidhaahda amaa ataaniitu bilalif markay timaado dhuuxay kaga jirtaa waa joogto way ka duwantaha way ka xoog weyn tahay taaniitu bilmacnaa iyo taaniit hee bitaa marka labaa isku yimi wuxuuna dhadig yihiin koow haddana dhadignimadiisu inay dhadignimo joogtaa tahay marka waxaan leenahay ataaniitu bilalif inuu noqdo cilad ku firan booskii labada cillo inay joogto waxaa u sababa ah dhadignimadiisa ayaa waxay tahay dhadignimo joogta ah intaa makaa lumaysa yaa waaya waaya lakiin safiir wuxuu ku yidhi walihaada albaayu makaanun ya'tii sharxuhu fiihi insha allah waan gaari doonaa buu icraabun mamnuuc min asarfi see loo icraabayaa wa xukmuhu waxa weeye an yujara in loo kordhigo bilfatxati niyaabatan cala alkasra in lagu kordhigo xamaluu jarahu jarkiisa waxay ku xambaareen calaa nasbihi bay ku xambaareen kamaa cakasuu daalika fii baabi saabiq baabkii jamcsaankaisagoo cagsiga oga dhigeen sidii si lamid kana cagsi oga dhigeen wey taquulu marartu bifaadimata wamasaajida wamasaabiixa wasaxraa'a fataftaxuhaa waa kordhigaysaa kamaa taftaxuhaa idaa qultaa tiraahdo ra'aytu faadimata wamasaajida wamasaabiixa wasaxraa'a maxay kala duwan yihiin de midna ba'baa gashay midna mafcuul caadiya saa loo soco qaala allahu tacaala wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquub kulli way hoos dhigan yihiin yacmaluuna lahu maa yashaau bay u samaynayaan min maxaariiba ah qusuur masaajid wixii layidhaha wa tamaathiila ah sanamyo iyo timithaallo wayustathnaa min daalika suurataan baa laga soo reebayaa al awalu suurada kow an tadkhula calayha hal al inay gasho wathaani an yudaafa in la tiiriyo fainahu waryashaaniye yujaru waa la hoos dhigayaa fiihimaa bilkasal uu hoos dhigaya cala asli mar haddii al ama tiiran ay gashaen maxaa la samaynayaa hoosdhig kasraa baa la saaraya soo maaha falulaa tan koowaad naca wa antum caakifuuna filhaa fi lmasaajidi wathaaniyatuna fii axsani taqwiimin weeye xaggan soo fiiri wa tamthiili tusaale heegaan u tusaalaystay fil asli matniga fil asli matniga markaa marayay tusaalahayga aan u tusaalaystay biqowlii warkayga afdalikum soo tusaalaha maana keensan buu kuleeyahay afdalikum tusaalahaas inaan keensaday ayaa awlaa ka wacan min tamthiili bacdihim nuxaadda qeyb ka mida tusaalaha soo qaataan biqowlihi oo warkooda ah, marartu bicuhmaanina wuxuu leeyahay kii maalayansarifka ahaa oo mudaafka ahaa inaan tusaale kugu soo qaatay biafdalikum ayaa waxay ka mudan tahay in tusaale lagu soo qaato bicumaanina warkama ku dhacay <laughs> waay ii kalaasaa horta afdal maxaa weeye maalayansarifnimadeedu asifatu wa wasnulficli soo maah cumaanna alcaalamiyatu wasaadatul soo maaha hagaag marka wuxuu leey in anuu afdal tusaa markaan keenayo tusaale maalayansarif oo maalasnima ka tegay oo mudaaf markaan keenayo inaan dhaho biafdalikum tusaalahan soo qaato oo afdal mudaaf kumna de mudaafiri soo maahan ayaa waxay ka fiican tahay oo ka heer inaan tusaalahaan u soo qaato hee bicuhmaanina oo cumaan yacnii inaan afdal keensado ayaa waxay ka fiican tahay inaan cumaan la imaado maxaa ku kala doorata shiiqu waatan sababtu waxay yidhi fa ina alaclaama magacyada calamka ah laa tudaafu lama tigriyo xataa tunakara ilaa nakira laga dhiga mooyaa o fa idaa saara markii ay noqotay naxwi cuhmaana nakiratan noqotayna zaala minhu axadu shay-ayni labadii shay mid ka mida ah meesha ka baxay almaanicayni diidayay min asarfi wahuwa alcaalamiyatu meesha ka baxay fa dakhala markaasuu wuxuuba iska galayba fii baabi maa yansarif buu iska galayba walaysa alkalaamu hadalkuna kuma jiro fiihi bikhilaafi walaysa alkalaamu warkuna ma ahayn fiihi arrinkaas xalkana warku ma ahaynba bikhilaafi afdal ma fahamteen maxaa idinkaga baxaga wxuu yidhi magaca calamkaahi markii la tiirinayo waa in niyadda loo tiirinaya niya nakira tahay alaclaamu laa tudaafu xataa tunakira soo maa ficilka eh, magacii cumaan tusaale muanaha markaas shuruudii musanaha maxaa ka mid ahaa an yakuuna nakirata soo ka mid maaha nakira waa inuu yani wax nakira aqbali karahee waa inuu yahay walidaa taani musana maaha waa ismu tatniyati baa ladhaha musana caadiya noqon mayaan waxaa ka soo wadaa waxaan horta markii mudaafka la keeno meesha ka baxaya muxuu yah ya waxa markii mudaafka la keeno meesha ka baxaya muxuu ya hmm. calanka u kaadiye horta meesha doodu waa inaa fahamto doodu maxay tahay maalaansarnimada soomaan kelmadan waxaa rabnaa maalaansarnimo inaan ka saarno maxaan oga saaraynaa in la tiiriyo soomaan wuxuu ku yimi marka waxa weeye magaca calamka ah oo cid ay iska leedahay markii la tiirinayona kidhuu isku bedelaa intaa qabso horta warkama fahamte ayib xaggaan imaa marka cumaan cilada ku jirta oo maalan safarta maxaa weeye alcalamiya ayib markii la tiiriyo cuhmaaninaa la yidhaahday qaacidadii baa shaqaysay ahayd alcalaamu laa tudaafa xataa tunakar cumaan muxuu ku soo dhacay mar haddii la tiiriyey nakiro hadduu mar nakiro noqdeena shardigii maalansirnimadan muxuu maalansarif ku ahaa alcaalamiya intaan idaafa laisla gaarin barnaamijka maalansirnimada hameeye waaba burayba dee war mila socotaa eeg meesha maxaa isgalay laba kiniiniba iskumarqaat kiniinigii loogu talagalo saxad ah intuusan shaqaynba maxaa shaqeeyey mid ka horeeyaaba shaqeeyey oo ah inuu nakiro markiiba noqday markaan irday mooxa eeg maxamedina markaan dhaho nakiray noqonaysaa maxamed calamnimo way ka baxdayba maxaa yeele waa la tiidhiye waa fahamtay soo calamkan cilada lagu haystaa waxay ahayd alcalamiya baa maalansarifa ka dhigaysaba marba haddii nakira isku bedelay maalanfirnimo meesha ka baxaya intaan wuxuu la mid noqday rajul oo kale markii cumaan markii la tiriyo cumaan mudaaf naa mudaaf mudaafile markii la yidhaahday intaa maalinta howlahaba la gaarinba asbaxa nakiratan marba hadduu nakira noqdayna ecraab nuuceeba buu iska qaatayba yaa kasra caadiyuuba qaatayba marka ijeedkii aan cumaan u idaafanaynay meesha ma ka bax mise kama bixin yaa wuu ka baxay waxaa rabnay shaygan markii aan rabno inuu maalansif noo noqdo idaafadu inay maalansirnimada hee ka saarto ee idaafanimadu intay gudaha u dhacdo inay calabnimadu meesha ka saarta lama rabin marka wuxuu kuleeyahay kelmadda cumaan inaan isticmaalna ayaaba hee meeshan hee aan ku saxsanayn maxaa marba haddii cumaan la tiriyo nakiru noqday shardiga ahaa nakiranimadana wuxuu meesha ka saarayaa alcaalamiya haddana caanaha meesha ka baxdana wax maaraan salif la yidhaahdaa hee maba jiraan meeshan aslan anaga hana wareynina buuleyn waaya adiga tusaalaha kaystaa afdalna muxuu yahay waatan afdal buu yii markii meesha la keeno afdal maxay ku xanuunsan tahay asifa ayib <laughs> maalaansanimadu sifada ma la dagaalantaa maya marka wuxuu leeyahay meeshii ah alcaalamiya hadda maxaa ugu jidha asifa ugu jida asifana iyo alidaafana isma diidana marka marka dhoo biafdalikum waxaan leenahay afdalikum taasi labadii cillo horta waa ku jiraan oo ahayd asifatu wa wasnu lficli waayahay maxaa munaasibnimadii ka saaray alidaafa marka waa ku dhacay soo maa marka wuxuu ku leeyahay sheexakan soofiyin walaysa aan ku celinahlo marka wuxuu yidhi wa tamhiilii tusaalahayga fil asli masniga ku keena biqowli biafdalikum awla ayaa ka wacan min tamhiili bacdihim biqowli marartu bicumaanina war kamina dhacarta sababtu maxay tahay fa ina alcalaama magacuba laa tudaafu lama tiiriyo xataa tanakara ilaa uu nakiro noqdo mooyaane haye fa saara naxwi cumaan cumaan hadduuba noqday nakiratanba hadduun horee ka noqdayba zaala waxaa meesha ka baxay minhu waxa ka zuulay axadu shay laba shay mid ka mida almaanacine diidayey lahu isaga u diidayey min asarfi huwa alcaalamiya meeshay ka baxda maxaa ku haray alifinuunbaa ku hahay alifnumashaqaynarta ay keliya maya fa markaa waxaa soo galay wuxuu hore ka gala fiiri wuxuu horeba ka gala markiiba fii baabi maala yansarifu mid aan xarakadiis diidin buu hore ka galay rajul buu la mid noqdo haye walaysa alkalaamu fiihi walaysa alkalaamu hadalkuna maaha fiihi arrinkaa dhexdiisa bikhilaafi afdala afdal mid ka duwan maaha yacnii arrinkii aclaam ku dhacay yaa dhexdiisa bikhilaafi afdala weyn saas macnahu waa sidaas walaysa alkalaamu fiihi bikhilaafi afdala afdala ka duwanaanshaday ka duwan tahay weeye walaysa alkalaamu hadalkuna ma ahan fiihi fi sarfiyati dheh bikhilaafi afdala afdala mid ka duwan ma aha tusaale fa ina maanacahu midka diidaya min asarfi fa ina maanacahu maanaca afdala dheh afdala waxaa u diidaya min asarfi u diidaya asifatu weeye iyo wasnu lficli ma maqashee marka qaaciida tilmaamaysa asifatu haddii la idaafiya nakira noqda miyaa jidha maya marka sifanimada way joogtaa maxaa kaloo jooga markaa wasnulficilina waa joogaa labadii hadday joogaan maalansarif waa jiraa weli ayib marka in la tiiriyo maxaa ka saaray maalansarfnimadii ma inay nakira noqota mise inay maalansarfnimo idaafa ay meesha timaaday idaafa ka saaraysa wahumaa mawjuudaani fiihi adaftahu aw lam tudifu ama idaafee ama a idaafeen labada jeerba hee wasnulficligii iyo sifadii waa joogaan weeyaan wakadaalika sidaas dartood saasoo kale tamhiilii bilafdal inaan idhina awlaa waxay ka fiican tahay min tamhiili bacdihim tusaalaha qaar ay u keenaan biqowlihii orahdooda ah hee ra'aytu lwaliida min alyaziidi mubaarakan shadiidan biacbaa'i alkhilaafati kaahiluhu ra'aytu waxaan arkay alwaliida min alyaiidi baan arka hoosdhig mubaarakan xaaliya mid barakaysan shadiidan ku adag shadiidan darandhe biacbaa'il khilaafatina kaahiluhu ay saaran tahay garbaha u saaran tahay culayska khilaafadu waaya kana tii laftigeediba hadda hadda al baa la raaciye ashuna maxay keentaa ashu maxay keentaa macrifo haddaan ahno yaziid oo macrifo ii ahaa iyo al macrifaabaa isu yimaaday xaggaa maxaa ka soo baxaya yaa laa yujmacu tacriifaani he fismin waaxidin de laba macrifa isim he hee hal ism isugu imaan mayaan marka markii al macrifa meeshii imaanayso meela socotaan yid maxaa laga soo qaadaya nakiro inuu yahay hadduu mar nakiro noqdayna meesha maxaa ka baxay maxaa meesha ka baxay alcalamiya yaziid ujeedka maalinsair maxaa ka dhigay de yaziid maxaa maalinsair ka dhigay alcalamiya wasnul ficli markii al ay timaaday maxay asha meesha ka saarta calabnimadii ilaan maxaan laba tacriifaad hee isku imaan mayaan soo maa mar haddee marka cal timaaday kelmadoo nakira noqotay inay nakira noqotayna meesha maxaa ku buray calanimadii inuu calanima burtayna meesha maxaa ka baxay maalansarnimadii nala socotaa laynka hadda oo meesha idaafada waxaa ku jira keliyahee albaa ku jidha waay liannahu maxaa yeelay kana waxaa uga doorbidnaa afdalka liannahu maxaa yeelay yaxtamilu wuxuu xambaarayaa an yakuuna qadara inuu u qadaray fii yaziid ashyaaca inuu qadaray nakira inuu u qadaray waa fahan soomaan hadduu nakira fasaara nakiratan markaana ee nakira noqotay uma kadibna adhala calayhi alad litacriifa uu geliyey facalaa haadaa sidaa daraaddeed laysa fiihi kumaba jiro ilaa wasnalficli khaasatan mooye wasnalficlikiyaa ku haray caalnimadii meeda eeg yaziid muxuu maanansarif ku noqdaa alcalamiya wasnulficli haddii calna meesha laga saaro maasna shaqaynaysaa marka yaa ka saaray al baa ka saartay in laba tacriif isku imaan mayaan soo maahan al ka saartay maansino ma joogaysaa marka intaysa al shaqadeedii maalaansarnimada inay meesha ka saartay aysan u hawlgelin ayaa waxaaba hee meesha ka sii baxayba calamnimadii marka waxay ka dhigan taha in la geliyo shay hee rajul in la geliyo kale rajulna awal maalansan miyuu ahaa maya allahu akbar war annagaa hawl aragnay taa waa taa buu yidhi waxa kaloo meesha soo geli kara wayaxtamilu an yakuuna baaqiyan calaa calamiyati waxa kaloo dhici karta inuu calanimadiis isaga sii jiro wa al alna zaa'idatun fiihi zaa'ida ay tahay kamaa zacama mimaml wuxuu kuleeyahay waxa qowl baa ku jiro meeshaanoo qolyaha ku doodaya al yaziid waa maalayansarif eh, hoosdhigi ee al u ogolaatay dadka ku doodaya waxay leeyihiin warna dhegaysanimayo ashana u jeedaan macrifaba maahaba waa al zaa'ida ashuna noocee doonta ha ahaato mar hadday isimka gasho maalinsaria ka dhigaysa sideedaba waa fahamteen soomaa ashu noocee doonta ahaato ashu la dhihi sooma fa in yudaf aw yaati bacda al al noocee doonta ahaato marba haddii altimaadu maalinsirfa imaanaya meela socotaan marka waxay leeyihiin anagee yaziid cashar ku jidhaahay macrifada maahaba waa alzaa'ida shaqada u joogtana waxaa weeye keliyaysid inay hee maalansinimada ka saarto marka haddii la dhaho alzaa'idaa weeye tacriifnimadii yaziid meesha ka baxaysaa yaa maya maxaa meesha ka saaraya yaziid tacriifnimad ka hore cashaa macrifo ahayd maxaan idhi laa yujmacu tacriifaani fee ismin waaxidin baan idhi mar ma haddii marka al zaa'idaa meesha iskaba timiba yasiid macrifanimadiisa hee wuu xajisanaya hadduu macrifada xajistayna maxaa u raaca wasnulficli hadduu macrifaya wasnulficli isku helayna hee maalayansarif weeye in la hoos dhigayna hadda maxaa keenay alzaa'ida almacrifa maa warabakudhasoma marka wuxuu ley meesha ixtimaal baa ku jira maxaa ku jira buu kuleeyahy ixtimaal mar hadduu ixtimaal yimaadana meeshan hee waxaa wanaagsan oo macaan kelimada aan ixtimaalba meesha soo gelinayn hee inaad tusaalaha ka dhigato sida afdal oo kala de warmakudhacay maxaaba ii keenaya albaa zaa'ida albaad in laisku qabsadoba midaan asha waxba ka tarayn oo caalnimada aan ka saarayn hee maan keensadoy buu ku leeyahy raacino wlamilatu hamsatu wahiya tafcalaani watafcaluuna bilyaai fiihimaa watafcaliina watarfacu bihubuutin nuunjisim watansabu bixadfiha naxwu qaam fain lam tafcaluu walan tafcaluu albaabu saadis oo mimaa ka mida kharaja can alasli amhilatu hamsa weeyaan wahiya kullu ficlin weeye mudaaricinoo itasalat bihi alifu inayn ee raacday naxwu yaquumaani lilghaa'ibayni wataquumaani lilxaadirayni aw aw jamaci naxw yaquumuuna lilghaa'ibiina wataquumuuna lilxaadiri miyaa micnayaa aw yaai muqaadabati naxw taquumiina icraabtii buu galayxukmu haadihi alafcaamhilati lhamsa annahaa turfacu bihubuuti nuuni niyaabatan can idama wa tujzamu wa tunsabu bixadfiha niyaabatan can isukuuni waalfatxati taquulu antum taquumuuna walan taquumuu ruficat alwalu likhuluwihi can innaasi waljaazi miyaysan ahayn wajucilat calaamatu rafcihi nuunu wajusmat athaanii bilan baa lagu jasmiyey wanusbat athaaliu bilan wajucilat calaamatu nasbi waljismi xadfu nuuni qaala allahu tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu alawalu jaasimun wamajzuumun jaasimun weyaanoo lambaa gashay oo majzuumun weyaanoo de waa la reebay soo maa wathaani naasibun weeye iyo wamansuubun wacalaamat ljasmi wanasbina alxadfu weeyaan almudaaric muctal aakhir waalficlu mudaaricu lmuctal aakhiri fayujzamu bixadfi aakhirihi naxwu lam yaqzu walam yaqsa walam yarmi haadalbaabu saabicu weeyaanoo mimaa ka mida kharaja can lasli ka baxay wahuwa alficlu mudaaricu lmuctal laakhr naxwu yaqzuu wayaqshaa wayarmi fainahu yujzamu bixadfi aakhirihi fayanubu xadfulxarfi can xadfi xarakati soo maah naxwu lam yaqzu walam yaqsha walam yarmi alciraabu taqdiiriyi waxaan ku joojinayaa rafculmudaaric kitaabka inaan socodsiino arnaardayay miyaa degdegsantihiin fasl wtuqadaru jamiicu alxarakaati fi naxwi gulaami wاlfataa wayusama thani maqsuura wاdamatu wاlkasratu fi naxwi اlqaadi wayusama manquusan wاdamatu wاlfatxatu fi naxwi yakhsha wاdamatu fi naxwi yadcuu wayaqdii fatadharu اlfatxatu fi naxwi in alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa halkan si la yaablu ku kala guri doonaa u fiirso calaamatlicraabi calaa darbayni ciraabta calaamadeeda waa laba wey daahirun mid muuqata wahuwa lacaslu waqad taqadama amhilatuha wa muqadaratun mid la qariyey wahaada alfaslu macquudun lidikrihaa halkanna waxaa loo xusay in ayada taas la qariyey waladii yuqadaru fiihi licraabu hamsata anwaacin kuwa ciraabta loo qadaraa waa shan qaybood sideedaba axaduhaa maa yuqadaru fiihi xarakaatu licraabi jamiicuhaa godaalkii iyo kordhigii iyo hoosdhigii kulli waa loo qarinaya likowni xarfi lahiir xagga u fiirso likowni lxarfi lakhiiri xarafka ugu dambeeya inuu yahay daraaddeed minhu oo ka mida kelmadda laa yaqbalu lxarakata lidaati mid xaraf ahaantiisa aan xarakaba ogolaynba eeg xaraf ahaantiisa wadalika alismu lmaqsuur wey wahuwa lismu wey aladii kaasoo aakhiruhu alifun laazima ugu dambayso naxwu alfataa taquulu waxaa dhahaysaa alfataa wara'aytu lfataa wamarartu bilfataa fatuqadar waa lagu qaranayaa fi lawali damatun wafi thaani fatxatun wafi thaalitث hee kasratun baa lagu qaranayaa yaa naa'imu istayqid wamuujibu hada taqdiir eeg maxaa keenaya in la qariyo xarakada waatan ana daata alif alifta laftigeeda ayaa laa taqbalu aanba aqbalaynin hee maxay aqbalayn al xarakata alifta laftigeeda magaranaysaan ayaan bahee xaraka ogolaynba maxaa haysta wax waaya waay waay alifta laftigeeda ayaan bahee ogolayn in wax la raaciyo weeya wathaani maa yuqadaru fiihi xarakaatu licraabi jamiicuhaa baa lagu icraabaya halkaana ku joojiya hada bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wala ali sabi ajmaciin